bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wyaa an iqlb alifا kasran tala aw yaaa tasgiiri biwaawin dafcala fi aakhiri aw qablaة الtaأniiثi aw ziyaadaty faclaana da ayضa rawow في masdr الmctl cayna wاlfical minhu صaxiixu غaaliba naxو اlxiwal wa jamcu dii cayni ucila aw sakan faxkum bida اlإclaali fiihi xayثu can waصaxaxuu ficalة wfي fical wajhaani wاlإclaalu أwlaa kalxiyal wاlwaaw laaman bacda fatxi yanqarib kalmucطayaani yurdayaani wwajab ibdaalu waawin bacda dmi min alif wayaaka muuqinin bida laha اcturif wyuksr اlmadmuum fi jamci kama yuqaalu hiimu cinda jamci ahyama wwaa warihra dami rudda lyaamataa ulfiya laama ficlin aw min qabli taa ka taa'ibaanin min ramaaka maqdura kada idaa kasabucaani sayaraa wain takun caynan lifuclaa wasfa fadaka bilwajhayni canhum yulfaa waxaan ku dhex jirnay ibdaalkii xuruuf oo qaarkeed layska bedelay qaarka kale oo lagu jamciyey qowluhum hadata muia hada'ta muutia macnaha waxa weeyaan waad xasishay eh, adigoo macnaha eh, wixii diyaarinaya muutia bimacnaa waxa weeyaan eh, wata'tu lmihaada markaad leedahay marka xuruuftaasa wax layska bedelaa buu iri musanifka inta marka iyadii aan ku dhex jirnaa wuxuu iri wayaa-an iqlib alifan kasran tala aw yaaa taskhiirin biwaawin dafcala fi aakhirin aw qabla tataaniihi aw ziyaadatay faclaanada ayda rawow fi masdar lmuctali caynan walfical minhu saxiixu gaaliba naxw lxiwal intaas way isku xeran yihiin wuxuu iri waqlib gidi alifan alif gidi alifkoo talaa kasran hoos dhig raacay aw yaaa taskhiirin raacay aliftaas yaaan u gidi intaas mas'ale keligeed waaye alif kasta oy kasra ka horeyso ama yaa u taskhiir ay ka horeyso aliftaas yaa u gidi intaas dhib may leedahay maya markaasuu kuri waqlib gidi alifan alifkoo talaa kasran hoos dhig raacay oo hoos dhig uu ka horeeyo aw yaaa taskhiirin raacay alif yaa u taskhiir ay ka hormartay aliftaas yaa-an u gidi intaas mas'ale keligeed weeyaan ayib mathalan waxaad leedahay hadirtaan oo shaarixa noogu miithaaliyey waxaa weeyaan kama ka masaabiix wa mafaatiix wa danaaniir iyo wixii la mid a waay fiiri hadda misbaax waa mufradkeedii dinaar miftaax intaas weeyaan ayib iyadoo sidaas ah yaa waxaa la yidhi misbaax ha lagu jamci calaa mafaaciil ha lagu jamci sida tamaathiil oo kale maxaa la samaynayaa masaa aliftan miimkii iyo saadkii waa ayagii alifta saddexaad waa aliftii mafaaciil ay wadatay waay ayib ba'di marka waa la hoos dhigay liajli wasanka oo jamca mafaaciilka ah ba'di markay hoos dhigantay aliftii ka dambaysay misbaax badi aliftii ka dambaysay mufradka ya baa loo bedelay marka maxay noqotay aliftii waxay raacday hoos dhig marka laa yumkin an yu'taa bialifin saakina wa qablahu kasra falidaalika inqalabat alalifu yaaan masaabiix danaaniir mafaatiix sidaas weeyaan kow waxaa lamidi aw yaaa taskhiirin alif baa waxaa ka hormariya u taskhiir waxaa mathalan kamida ah ghulaam ghulaam taskhiiri haddii lagu yidhaahdo ghulaam haddii la taskhiirinayo waxa weeyaan isimka hadduu rubaaci yahay fucaycil iyo fucayciil baa lagu taskhiiriyaa ghulaam haddii markaa taskhiirka maxaa waaye yudamu awaluhu wa yuftaxu thaaniihi wa yu'taa biyaai taskhiir haye hulay aada leedahay hulay intaas taskhiirkiyaa wato aliftii marka markii yaa u taskhiir la keenay oo bacda laam la dejiyey aliftii ka dambaysay ma joogi karto aliftii marka waxaa loo gidiyey ya baa loo gidiyey ayib yadii markaan iyo yadii taskhiirka labadii ya marka isdhexgeli hulayim hulayim aad leedahay waxaa lamid ah ghazaal ghusayil sidaasaad leedahay qadaal qudayil wahaakada calaa kulli xaal hadday alif dhacdo waxaa ka horeeyana kasra ay tahay ama yaa u taskhiir ay ka hormarto alifta waxaa waajiba in ya loo gidiya intaas waa beytka intiisa horo waqlib gidi alifan alifkoo kale talaa kasran raacay aw yaaa taskhiirin raacay aliftaas yaaan u gidi markaasuu wuxuu ku yiri wadaa xugumkaana ifcalan sameey biwaawin waaw ku sameey waaw goo fii aakhirin aakhir ka dhacay aw qabla taaniihi taau taaniih ka hor dhacay aw ziyaadatay faclaana faclaan dhabadeed ziyaada ka hor dhacay intaasna mas'alo kale waay ayib waxaa lagu leeyahay waawga hadday aakhirlkelima dhacdo waawda aakhirlkelima dhacdo waxaad u badashaa ya u badel ama aakhirlkelima ma dhicine taau taaniitha kadib dhacday ayadaa ugu dambaysa laakin taau taaniitha kadib martay ama faclaan alif ziyaadatay faclaan alif iyo nuun ah kadib dhacda waawdiyaa marka ku xigsatay ima an takuuna alwaawu aakhira alkalima aw anahaa qabla taai taaniih bimacnaa ana alkalima khutimat bitaai taaniih waqablahaa waaw aw khutimat alkalima bialifi wa nuunin zaa'idatayn wa qablahaa waaw fayajibu fi hadihi almawaadici thalaatha qalbu lwaawi yaaan intaas weeyaan markaasuu ku yiri wadaa xugumkan oo ah e, in e, alifti ya loo gidinaa ifcalan ku samey biwaawin ku samey waawgo fi aakhirin waqaca fi aakhiri kalima ama aakhir ma dhicine qablata taaniihi taaniith unbaa ka dambayso aw ziyaadatay faclaana unbaa ka dambayso intaas waa hal masala daa aydan rawo hanoo dambayso ayib waawgo aakhiru kalima ka dhacay waxaa kamid eh mathala waxa weeyaa naxw radya wa qawiya hadda fiiri radya ya-daas aakhirkeeda waaw bay ka timid waxaa kugu daliil ah fiiri aridwaan aada leedahay inaysan ya ka imaanin taasaa kugu daliil ah marka asalkeedii radiya radiwa wa qawiwa you ahay marka maxay noqotay waaw waaw kelima aakhirkeeda dhacday kasrana ay ka horeyso fa wajaba qalbu lwaawi yaan radiya wa qawiya ayib marka taas waxay noqotay midkii wadaa e, maxaa biwaawin dafcalan fi aakhirin intaas waa mithaalkeedii ficilkaas oo radiya iyo qawiya ah waa ficil muctallaami bilwaawi ah kaa weeyaan ayib liannahu asalkiisa waxa weeyaan radiwa wa qawiwa ay ahayd maadaama waawgee kelimada ugu dambeysa maa qabligeedana kasra ay tahay ya baa loo bedelay ayib waxaa lamid e cufiya alghaazi addaaci oo kale waa lamid liannahu daaci iyo haazi waxa weyaan min adacwa min alghaswi baa laga keenay waaw bay ahayd haaziwa daaciwa ay ahayd markaasaa waawdiya loo bedelay waa ko midda labaad waxa weeyaan aw qablata taaniithi fiiri daa wuxuu ri daa ayda raw eh, maxaan ku yidhahda biwaawin dafcalan fi aakhirin aw qablata taaniithi qablata taaniithi waxa weeyaan taa u taaniitha ka hormaray waxaa la yidhaahdaa mithaalkeedii shajiya iyo aksiya oo kale wa fiiri ashajwu ashajwu kiswatu yay ahayd kelimada aakhirkeeda waaw baa joogo marka ayadoo alkiswatu ahayd yaa la jamciyey maxay noqotay aksiwatun aksiwatun ayib aksiwatun markii la yidhaahdo maxay noqonaysaa waaw waaw oo kasra ay ka horeyso kelimada aakhirkeeda ma dhicin laakiin waxaa kadib dhacday keli oo ka dambaysataa u taaniith markaasaa lagu leeyahay waawdi ya u badel agsiya dheh markaan guntiinayaal agsiya waxaa lamid e eh, shajiya oo macnaha waxa weeyaan dareenka ama jacaylka oo kale shajiya hadda mufrad waa iyada shajiya haddaad tiraahdid waxaad leedahay asalkeedii min ashajwi baa laga keenay shajiwatin shajiwatun ay ahayd waa waaw kasra ka horeyso ka aakhiri kelima ma dhicin laakiin taa utaaniithun baa ka dambeyso shajiyatin aa laleeyahay ayadani ayib marka taas waxa weeyaan qabla taaniithi taskhiirkiyaa ku haray taskhiirkii taskhiirkii waxaa lagu miithaaliyey taskhiiru jirwin oo kale ama jarwin eyga yarwa jarwin hadda fiiriya hala taskiiri haddii la yidhaahdo kelimada thulaathi waa tudamu awaluhaa jiimki waa la goday ra-dana waa la fadxiyey wa yu'taa biyaai taskiiri qabla alwaaw juraywin juraywun juraywun saasay noqotay juraywun marka fiiri waawdi aakhiray dhacday wa sabaqadha yaau taskhiir fayajibu qalbu lwaawi yaaan huma idqaamu lyaai fi markaasaad leedahay jurayun sidaasaad leeda jurayun intaas waxa weeyaan qowl almualifi biwaawin dhafcalaa fi aakhirin aw qablat ataaniihi aw ziyadatay faclaana intaas way naga dhamaatay waxaa ku xiga daa aydan rawow fi masdari lmuctali caynan walfical minhu saxiixu gaaliba naxwu lxiwal wadaa xugumkan oo ah in e, maxaan ku iraahdaa waawdiya loo bedelo rawow aydan way wariyeen fi masdari lmuctali ficilkii jiranay masdarkiisi caynan ka jiranay bay ku wariyeen haddani masdar oo laga keenay ficil muctal ah caynka ka jiran masdarkiisi waawga ku jira aa loo bedelay intaas keliga wa ayb mithaalkeeda fiiri hadda saama iyo qaama oo kale waay masdarkan saama masdarkeeda siyaaman qaamana qiyaaman saama waxaad ogtahay tahay min asawm ay ka timiday asalkeeda sawama iyo qawama bay ahayd faxarfu lcila taxaraka wanfataxa maa qablahu faqulibat ilwaawu alifan fasaara qaama wa saama ayadoo saas eh marka maxay noqotay masdarkan siyaam iyo qiyaam wuxuu masdar u yahay ficil caynta ka jiran oo la iclaaliyey liannahu cayntiisii waawga aheed alif loo bedelay iclaalaa galay qaama isaamay noqoteen masdarkiisine sidaas oo kalea waxa weyaan waawga masdarka ku jirta yaa loo bedelaa asalkeeda waxay noqotay qiwaaman wa marka maxay noqotay waa waawsa oo kasra ay ka horeyso masdarna way ku jirtaa masdarkana ficil muctal ah laga keeno caynta ka jiran fa qalbu waawi hada almasdari yaaan fataquulu qiyaaman wa siyaaman sidaasaad leedahay liannahu sidii ficilka loo iclaaliyey yaa masdarkiisana loo iclaaliyay intaasaa loo jeedaa haddaan ficilka la iclaalinin masdarkiisa lama iclaalinay haddii mathalan fiir had irtaan jaawara jiwaaran laawada liwaadan fiiri uma baahno hadda laawada waa ficil oo muctal ah cayntiisana waa ka jiran yahay laakiin ficilkii laawada lir laada lama dhihin laada oo macnaha waawdi waa baaqi noqotay haddii laawada la yiri liwaadanna sideedaa loo baaq yeelo oo liyaadan lama dhihino waawdiya looma bedelin jaawara fiiri ficilka jaawara aliftaas hore waa alif faacala zaaid waay ficilkii jaawara muctalcayni bilwaawi waay laakiin waxa weeyaan waawgi waa joogtaa haddayba ficilkii waawdi joogto masderkina waa loo baaqyeela jiwaaran alleh waxaa sidaasoo kale lamid eh siwaak iyo siwaar lama iclaalinin masdarka hadda fiiris siwaar waxa weeyaan jijimaha waxa lagu xirto jijimaa la yihahda iyo siwaak oo rumayga ah siyaam iyo qiyaamay la wasan yihiin mana la iclaalinin leesh لأnhu masdr ma aha musanifka hadda fiir hadalkiis daqiiq waay fii masdari اlmucali caynan buu ku yiri fii masdari اlmuctali caynan ficilka muctalka masdarkiisa siwaak io siwaar waa asmaa oo jaamida ah ma aha masaadir walidaalika waawdoodo walow kasraba ha ka horeysa ubqiyat calaa maa hiya calayh intaasaa loo jeeda ayib waxaa kusii xigo markaas uu musanifku noo guliyey wuxuu ku yiri wاlficalu minhu صaxiixu gaaliba naxwu اlxiwal wاlfical oo minhu min dalika اlficli kamide صaxiixu waa gaaliban waa caafimaad qabaa naxwu اlxiwal wa wuxuu ku leeyahay haddii masdarka ficilka muctalka ah masdarkiisa haddii uu fical ku yimaado oo ficaal aan la dhihin sida siyaam iyo qiyaam aan la dhihin oon alif lagu taagin ou alifka maqan yahay ficilkii waa muctal masdarkiisa laakiin kuma imaanin ficaal oo qiyaam kuma imaanin fical buu ku yimiday marka cayntii ayada ahayd waawdii ku jirtay lama badelaayo sideedaa loo baaqyeelaa naxwu xiwal waaye xaala fiil hadda ficilkii xaala asalkeeda xawala laga keenay waa ficil oo muctal ah oo leclaali weliba masdarkiisina xiwal a layihi xiyal lama dhihin leesh markaasaa laleeyahy laba shay midkood weeyaano madka hore waawda alifka ma dambayso oo fical buu masdarki ku yimid midda kalena waxaa laga cabsanaya labsi inuu ka yimaado xaala xiwalan waa wareegtay waay xiyal haddii la yidhaahdana buu macnaha dib maraysiiye waay waa tab waay macnihii baa isbedelay sidaasaa ubqiyat alwaaw huna lama dhihin maca anaha waawun qablaha kasra fakana alqiyaasu yaqtadii an tubdala yaaan walam tubdal lima dakarnaahu saabiqa intaasna waxa weeyaan wاlficalu ou minhu min hada اlficli اlmuctali caynan hadduu masderkiisa fical ku yimaado saxiixun waa masderkaas waa saxiix gaaliban sida badan lama cilaysiyo mithaalkiisa naxw xiwal weeyaan xaala xiwalan ala leeyahay ayb intaa masdar waa soo dhaafan wa jamcu dii caynin ucila aw sakan faxkum bida lcilaali xayu al xaythu can dheh wa jamcu dii caynin mid cayn u saaxibka jamciisa caynka ucila la iclaaliyey aw sakana reebmay faxkum xukmiyo bida liclaali iclaalkan asiga ku xukmi fiihi asiga xaythu cana meeshuu ka muuqdaybo waxaa lagu leeyahay wa jamcu dii caynin mid cayn u saaxiib ee amd jamciisa caynta u cila waa isimkii waa jamac cayntuuna ka jiran yahay mufradkiisina waa la iclaaliyey waxa weeyaan faxkum bida اliclaali iclaalkan asiga ah oo waawdi in la gidiyo ya loo gidiyo ku xukmi ama lama iclaalinina cayntii awsakana caynti waa reebantay labadaas mas'alaba faxkum bida liclaali iclaalkan asiga ku xukmi fiihi xaythu canna meeshuu ka muuqdabo xukumkan kan e ku xukmi xaythu canna fiihi fiihidaas jaar wa majruurkaas wuxuu ku tacaluqa allahu aclam faxkum xukmi bida liclaali fiihi asiga ku xukmi yuu ku tacaluqa ayib mithaal ahaan hadda fiiri waxa weeyaan diyaar iyo thiyaab diyaar jamcu daar waaye waa jamc horta kow thiyaabna jamcu thawb waaye waa labo marka fiiri diyaar waa jamc cayntiisa waxaa ku jirto waxaa weeyaan muctal buu caynta ka yahay asalkiisi diwaar buu ahay cayntii xarafka koobaad daal waa fac cayntana waawdi waay waawdi wuu ka jiran yahay mufradkiisina waa la iclaaliyo daar baa layihi asalkiisii hore dawar bay ka timid daar haddaad aragtid mufrad ah dawar bay ahayd mufradkiina waa la iclaaliyey saas hadday noqotay diwaartaas waawgaas ya u bedel maxaad leedahay diyaar taas waa fahamnay aw sakan mufradkii laguma iclaanin laakiin masku saakin buu ahay waxaa ka mid ah thawb thowb sawd xawd oo kale rawd thawb haddaad tiraahdid hadda waa mufrad cayntu uu ka jirana lama iclaaninoo lam tugayar lam tubdal ilwaaw alifan oo thaab lama dhihin sidii daar oo kale laakiin waxaa la yidhahdaa ataskiin akhul waay reebtiinka naftigiisa ah, iclaal walaalkiisa ah. marka awsakan ma la iclaalinine waa reeban yahay cayntii jamciisa markaan waawda soo gelayso yaa u badel maxaad leedahay marka thawb jamciisa thiwaab ay ahaan leed thiyaab dheh sawd siwaad ha dhihina siyaad dheh xawd xiyaad dhe rawd riyaad dhe wahaakada marka jamac kasta oo mufradkiisa cayntiisa la iclaaliyey ama mufradkiisa cayntiisa ou reebnay faxkum bida liclaali iclaalkan asiga ah oo waawgiya in loo bedela ku xukmi xaytu cana meeshuu ka muuqdabo waa kaa oo diwaar iyo hiwaab ay ahaan laheed diyaar iyo thiyaab dheh siyaad sawd siyaad xawd xiyaad rawd riyaad saas dheh ayib markaasuu ku yidhi wasaxaxuu ficalatan wa fii fical wajhaani waliclaalu awlaa kalxiyal wasaxaxuu way saxiix yeeleen ficalatan ay saxiix yeeleen wa fii ficalna wajhaani baa ku sugan waliclaalu in fical la iclaaliya ayaa awlaa wanaagsan kalxiyali oo kale weeyaan wuxuu ku leeyahay wasaxaxuu way saxiix yeeleen ficalatan hadda waxaan ka soo hadalnay e, jamci haddii uu ku yimaado e, wixii noogu dambeeyey ficaal bay ahayd haddii jamci ficala uu ku yimaado jamci ficala uu ku yimid mufradkiina waa waa muctalulcayn fiiri mfrad oo muctalulcayn ah jamciis hadduu ficala noqdo waa la saxiix yeelaa saas waay wa saxaxuu way saxiix yeeleen ficalatan ay idaa jaaa almufrad اlmuctalu lcayni jamcuhu calaa ficala hadduu ku yimaado yusaxax walaa yucalal wayabqa alwaaw kamaa huwa walaa yubdalu ilaa yaain intaas waay mathala waxaad leedahay waxa weeyaan kuuz wa kiwaza oo kale wa cawd wa ciwada fiiri kuuz oo galaaski ah waa mufrad muctalcayn bilwaawi ah markii la jamcinay waxay ku timiday ficala kiwaza ay ku timiday waa hadeertan waaw maa qabligeeda ay hoos dhigan tahay waxaa la yidhi ya looma bedelin oo kiyaza lama dhihin leesh لأن الwaaw lam yaqع bacdaha alif sideedaa lagu baaq yeelay kuus wa kiwaza waxaa shaad noqdaa lyidhi thawr thiyara in lagu jamciyo thawr dibigi thiyara thiwara in la yihaahay ahayd intaasna waxaa raacsiisnay wasaxaxuu ficalatan waxaa noogu haray wa fii fical wajhaani waliclaalu awlaa kalxiyal intaasaa noogu hartay beydka kale ayb bimacnaa waxa weeyaan haddii uu jamci fical ku yimaado mudakar ah tii hore ficalay ahayd isla jamci waa yahay laakiin taa utaaniitay tii hore wadatay tanna ma wadato hadday ku timaado laba wajiyaa ku bannaan in la iclaaliyo iyo in in la saxiix yeelo shii undur hadirtaan waxaa la leeyahay waxa weeyaan xaaja xiwaj aa lagu jamci xaajatun wa xiwaj xaajiyaalo fiiri waa iyadoo saxiix laga dhigay waay mufradkeedii xaaje ahayd asalkeedii xawaja ay ahayd waa la iclaali mufradki waawdi alifaa loo bedelay jamci maadaama calaa fical uu ku yimid biduuni taai taaniith jaaza an ibqaau lwaawi fical xiwaj iclaalkii waxaa ka mid eh, qاamaة وqyم wdiimaة wdiyم diima daruur wdiyم lama dhihin wdiwam lama dhihin iyadoo la eclaali waa labadii waa wanaagsan yihiin waa banaan yihiin wالتصxiixu fiiha qaliil wاlclaalu غaaliba wuxuu ku mihaali naxو اxiwal naxو اlxiyal dheh xaala xiwalan xiyala sidaas xiyal kan ujeeda xiyal asalkeedii waxa weeyaan xaala macnaha ixtaala oo kale ixtaala waa xiilaystay xiwa alxiyal xiyal sidaas waa waliclaalu awlaa hadda kal lama dhihino waawgii lama baaqi yeelin waaw diya ah loo bedelay iclaal waa haddii waawdis la tagyiiriya iclaal waa walwaaw laaman bacda fatxi yanqalib kalmucطayaani yurdayaani wawajab ibdaalu waawin bacda damin min alif wayaaka muuqinin bidaa laha cturif wuxuu yiri walwaaw waawgii laaman xaal uu yahay inqalaba yaaan buu isu bedelay bacda fatxin fatxa kadib kalmucطayaani yurdayaani wawajab kalmucطayaani labadii wax la siiyey yurdayaani waa la raali gareeyey wawajaba mas'alo kale waay macnaheedu waa maxay markaan waawdi hadday daraf dhacdo axyaanan shuruudi inuu sheegay musanifku wuxuu ku dhaafay waxa weeyaan waxaa kaa deeqaya buu ku leeyahay waxaa kaa deeqayo miithaalkii waawdi hadday daraf dhacdo oo xarafka afaraad ay noqoto fatxana ay ka hormarto waawdaas ya baa loo badalayaa ayaa laleeyahay mithaalkii wuxuu yiri yurdayaani mucطayaani oo kale yurdayaani mucطayaani labadii wax la siinay waxaa laleeyahay hadeertaan in lagu keenay aheeday mucطawaani yurdawaani in la yidhaah bay ahayd laakiin waxaa layihi ism mafcuulkii waxaa lagu ximbaaray calى akhiihi ism اlfaacil isimka faacila wuxuu ahay mucطiyaani laba wax siinay yurdiyaani isimkii ficilkii musamaha ahay marka isimka faacil inuu waawda ya loo bedelo waajib waaye liannahu muctiyaani muctiwaani haddii lira waxay noqonay waaw alifna ka dambaysa kasrana ka horeyso ya in loo gediyo waajib waaye laakiin isimka mafcuul asbaabti ma joogto wa maca daalika waxa weeyaan waaw baa yadiyaa loo bedelay asoon asbaab loo haynin waxa weeyaan xamlan lilismi lmafcuuli calى smi اfaacili ismfaacil wuxuu haystaa asbaabtii loogu bedeli lahay walidaalika wuxuu ku yiri wlwaaw waawdi laaman xaal uu yahay inqalaba wuxuu u gadooma yaaan bacda fatxin fatxa haduu kadib dhaco isagoo waawdi laam dhacay yani laamu lkelima buu dhacay mithaalkeedi kalmucطayaani yurdayaani kanw kan hore waa isim mafcuul midkaana waa ficil mabni limajhuul awaay marka mucطayaani yurdayaani waaw oo alif ka dambeysa fatxa ka horeysa in yaa loo bedela waajib ma ahayn laakiin xamla lismi اlmafcuuli calى smi اlfaacili wاlficli اlmajhuuli calى ficli اlmacluumi oo yurdiyaani ahayd markaasuu wuxuu ku yiri wawajaba waxaa waajibay ibdaalu waawin waaw in lasoo bedelo min alifan laga bedelo bacda damin dama gadaasheed alif hadduu dama ka dib dhacdo in alifta waaw loo badalaa waajibe wayaa ka muuqinin wayaa yada oo ka muuqinin lamid ane uctirifa bihadaa waxaa loo xukmay uctirifa lahaa waxaa loo ictiraafay bi hada alxukmi tanna wawajaba ibdaalu waawin bacda dami min alif wayaa ka muuqinin bidaa lahaa cturif wuxuu ku leeyahay waxaa loo jeedaa aliftiyaa waxaa ka dib dhacday aliftia waxaa ka hormartay damo haddee waa la ogyahay alif reeban iyo damo ma iskeeni karaan waxaa lagu miithaaliyey baayaca haddii majhuul loo dhiso bacdi awalkeeda waa la godaa buu haddii la yidhahdo aliftii baayaca ku jirtay waa dhammaatay aliftii waaw baa buuyica daaraba duuriba taas waxaa waye waa wajaba waxaa waajib noqday ibdaalu waawin waaw in lasoo bedelo min alifin laga bedelo aliftii in waaw loo bedela bacda damin xaal ay tahay aliftaas hadday dama ka dib dhacdo aliftii ina waaw loo bedelaa waajib ah eh. ayib wayaaka muuqininne ucturifa waa loo ictiraafi lahaa yadi bidaa bi hada alxukmi ayadana waa iska muuqataa oo haddii yadi ay muuqin oo kala noqoto waxaa weeyaan ya aad damo ka hormartay sidii alifta haddii damo ka hormartay waaw loogu bedelay yaa ya-da iyadana damo ka hormartaa waaw loogu bedelaa hadda mathalan ayqana oo kale isimkiisa faacil ayqana aysara isimkiisa faacil maxay noqonaysaa ficil rubaaci ah isimka faacil markii la rabo in la keeno ficilka mudaarico miim la hormari unbau noqonaya yuuqinu asoo ah miimka hormari marka muuqinun asalkeeda maxayn ahayd ayqana ya bay ahayd muyqinun muysirun ay ahayd asalkeedii muysirun muyqinun waa isim faacil min ayqana aysara markaasaa laleeyahay ya-di oo damo ka hormartay waaw baa loo badelayaa waajib ahaan sidii aliftii damo ka hormartayba waaw loogu badelayo muuqin iyo muusir sidaasaad leedahay Eh, meeshaas aan ku joojina bitiriga iga dhaca wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin